u baab yahay sidaad ogsoon tihiin ilaahay subxana wa tacaala kacbadiisa ama beyt beytullahi alxaraam beytkaas hal albaab ayuu leeyahay oo laga galo eh, oo xajal aswadka ku xiga oon aada uga fogeyn marka asal ahaan lama galo ilaa xaalaad gooni a mooyane marka xaalaadka iyo gelitaanka la iyo wixii gudaha lagu samaynaya insha allah casharka intiisa badan ama qeyb badan oo ka mid ah ay noqon doontaa insha allah tabaaraka wa xadiidka laba kun sagaal boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay sl akhbarna moxamed alsancani waa hiqa qaala xadaana khaalid bn xaadid ljaymi waa hiqatun tabt qaala xadaana ibnu cawn ibnu cawn cabdullahi bn cawn almuzani mowlaahum waa hiqatun tabtun faadil can naafic mowla cabdillahi bn cumr waa hiqatun faqiih can cabdillahi bn cumar bn khadaab radi allahu tacala canhuma anahu cabdulahi bn cumar intahaa ila alkacbati kacbada ayuu gaaray kacbada ayuu gaaray waqad dakhalaha walaal qad dakhalaha uu galay annabiyu nabigeena sala allahu calayh waali wasalam uu kacbada gudaheedii galay wa bilaalun bilaalna uu galay waa laba wa usaamatu bni zaydin uu galay waa marka waxaa galay bilaal iyo usaamo iyo nabigeena sala allahu calayh wasalam wa ajaafa uu soo celiyey uu soo laabay calayhim ayaga korkooda cumaan ibnu alxa ninka la yidhahdo albaaba albaabka uu kusoo laabay markii ay galeen albaabka uu u laabay isaga banaanka inuu ka joogaa sida muuqata aysaa tahay inuu gudaha ku jirno suuragal lakiin inuu bananka jooga badan tahay famakahuu fiiha waxay ku nagaadeen maliyan muddo ayay ku nagaadeen kisto uma kadibna fataxa albaaba albaabka ayuu furay ninka la yihahdo cumaan ibnu alxa fa kharaja anabiyu nabigan uu soo baxay sal slm farakibtu waxaan koray adarajata jaraanjartii lagu koraayey albaabka korna ayuu uqaadnaay ayaan koray wadakhaltu lbeyta kacbadii ayaan galay faqultu waxaan idhi ayna salla anabiyu nabiga xaguu ku tukaday sal alla slam qaaluu waxay yidhahdeen haahunaa halkan ayuu ku tukaday wanasiitu waxaan hilmaamay an asalahum inaan weydiiya kam sallaa fi lbeyti kacbada intuu ku tukaday ayaa hilmaamay ayuu yihi bdillahi bin cumar radia allahu tacala canhuma waxaa imaan doonta laba rakca in loo sheegay waxaa laga yaabaa gadaal dambe in looga sheegay ama marka muxuu ahaa hilmaamkaas u dhacay Eh, kadib oo arinta eh, dib u weydiiyaa suuragal wallahu aclam xadiidka laba kun sagaal boqol iyo waxaa noo imaan ka gudbin in usaama bni zayd uu leeyahay nabiga kumasan tukanin marka waa ishkaal tacaarud ayaa meesha ka dhacay marka xadiis haddii ay marba tacaarudaan waxaa loo baahan yay in loo helo xal xalka muxuu noqonayaa waxaa laqaalada la qaadanayaa riwaayada bilaal ibn abi rabax waa khaadim waa khaadim muxuu ahaa muadinka nabigeena sal l slam nin weyn ayuu ahaa wuu cadaynayaa inuu nabiga ku tukaday cabdulahi bin cumar ayaa kasoo warin marka cabdulahi bin cumar iyo ninka la yidhaahdo bilaal ayaa dhan isla mareen dhan ayay isla mareen cabdulahi bin cabaas oo nin yar ahaa iyo usaama bin zayd oo asna nin yar ahaa oo laba wiiloo yaryar ahaa oo saxaabada nabigena ka mid ahaa ayaa waxay isla mareen oo isweydiiyeen ama isu sheegeen in nabiga uusan tukanin marka waxaa la yihahda man xafida xujatu calaa man lam yaxfad waxaa suuragala ah inuu ninka la yihahda usaama uu soo baxay nabiga oonan tukanin ala sla slam kadibna uu tukaday oo bilaal meesha ku haray oo bilaal marka inuu nabigeena dukaday uu xaqiijiyey waa suuragal marka masalada waana iman doonta iyadoo kale xadiis saas ay kale yihiin halkaas ayaana insha lagu jamcin doonaa ama lagu jamcinaya xadiidka laba kun sagaal boqol iyo lixaad qal imam bn sc abarna yacqub bn rahim dowr wahiqة qal xadana hushaym bashir اwasiti qal anba'na ibn cawn cabdullahi bn cawn can naafic can ibn cumar radi allahu tacala anhuma qal cbdullahi bn cumar dakhala rasul lah nabig alle wuxuu galay albeyta kacbada ayuu galay wa macahu waxaa la jira nabigeena sal slm alfadl ibn cabaas waa ninkai aad taqaaneen oo gabadhii khadcamiyadeed saa u fiirinayay oo isna qoorta laga soo leexinay waana curadka cabaas bn cabdilmualib radi allahu tacala canhu wa usaamat ibn zayd ayaa marka la jiray iyo cumaan ibn alxata ayaa la jiray wa bilaal ayaa la jiray fa ajaafu calayhim albaab marka xadiidkan wuxuu caddaynaya marka inuu dalxana gudaha ku jiray oo gudaha ka laabay taas ixtimaalkaas ayuu xoojinaya famakada fiihi wuxuu ku nagaaday nabigeena sal sl maa sha allah allo intuu doono uma kharaja wuu soo baxay qaala ibnu cumar wuxuu yihi cbdullahi bn cumar kaana wuxuu ahaaday awalu man laqiit qofka la kulma qof u horreeyey bilaalan ayuu ahaa qultu waxaan idhi ayna salla nabiyu nabigeena xaguu tukaday sala allahu calayh wasalam intuu ku tukaday bal wuxuu yidhi maa bayna astuwaanatayn labada tiir oo kacbada gudaheeda ku taallay inta dhexdooda ayuu ku tukaday marka waad ujeedaa oo warkiisa waa caddi lalaab ma lahan xadiid kaleba waa sugaya weli meeshii ayuu u xaqiijinaya inuu tukaday weli meeshuu ku tukaday ayuu xaqiijinaya baabka boqol iyo toddoba iyo labaatanaad mawdicu salaati اlbeyt baabu mawdici aلsalaa mawdicu salaati fi اlbeyt baabu mawdici salaati salaada meesheeda fi lbeyti kacbada gudaheeda laga tukanayo baabkan u baabi in la caddeeyo haddii qofka u gala xagu tukana ama nabiga xagu tukaday <clears throat> labadaba suuragal dabcan farad laguma tukanayo waa sunno wax lagu tukana kacbada gudaheeda xadidka laba kun boqol iyo todobaad waa xadid saxiixa qala alimam nsa akhbarna camr cali falas wadiqatun xaafid qala xadathana axmed saciid alqataan qala xadathana asaib ibn cumar almakhzumi wathiqa qala xadaana xadathanii ibn abi muleyka cabdillaahi ibn abi muleyka waa xaramka iyo muadinka ahan jiray xilliga ibnu zubayrna qaadi ayuu magaaladaas ka ahaa soddon saxaabada nabigeen sal slam ayuu soo haleelay ana bn cumr waa iqa abcan faqih ana bn cumar cbdullahi bn cumar khataab radi allahu tacala anhuma qal cbdullahi bn cumar dakhala rasuullah nabiga ayaa galay alkacbad kacbad ayuu galay wadanaa waxaa soo dhawaaday khuruujuhu bixitaanka uu ka soo baxay ayaa soo dhawaaday kacbadii muddo markuu ku jiray bixitaankiisa ayaa soo dhawaatay wajadtu shayan waxbaan dareemay oo guriga ayaan aaday weyaan masquul waxaa laga yaabaa fadahabtu waan tagay waji'tu waan imid sariican si deg deg ayaan ku imid fawajadtu rasuulahi nabiga ayaan la kulmay sal slam khaarijan isagoo bannaanka jooga ama soo baxay wasa'altu bilaalan ayaan weydiiyey weydiiyey maxaan weydiiyey asallaa rasuulula nabiga ale miyuu ku tukaday fi lkacbati kacbada qaal wuxu nacamha rakcatayni laba ragcadood ayuu ku tukaday bayna saariyatayn labada tiir ayuuna nabigu udhexay sal l slm xadidka labkun sagaal boqol iy sideedeed xadiis saxiixa qaala alimam nasai alay tl ahbarana axmed ibnu sulayman arahawa hiqa wacalaykum assalam wraxmat ullah barakaatu qala xadana abu naciim alfadl ibnu dukayn wahiqatun tabt qala xadana sayf ibnu sulayman almakhzumi wahiqatun tabt mowlaahum reer makhzuum ayuu mowla u yahay rumiya bilqadar qaala samictu mujaahid ibnu jabr qaal yaquul isagoo utiya ibnu cumar ayaa loo yimid fii manzilihi gurigiis isagoo joogo markii uu xaajadii danta u baxay dareenkii u dareema u baxay weyaan fa qiila waxaa la yidhi haada rasuulah kan waa rasuulka qad dakhala kacbad kacbada ayuu galay galitaanka inuu ogeyn waa suuragal inuu sugan waa suuragal fa aqbaltu waan soo dhaqaaqay fa ajidu rasuulah rasuulka alla ayaan la kulmay qad kharaja isagoo soo baxay wa ajidu bilaalan bilaalna waxaan la kulmay cala albaabi qaa'iman albaabka isagoo taagan faqultu waxaan idhi ya bilaal bilaalow asala rasul mi ku tukaday fi kacbati kacbada qal wuxu nacam qultu waxaan ihi ayna xagu kaga tukaday qal wuxu yihi maa bayna haatayni alistuwaanatayn labadan tiir rakcatayn ayuu ku tukaday mawjuudan uma kharaja uu baxay weeyaan fasallaa rakcatayni ayuu kadibna ku tukaday laba rakca fii wejhi alkacbati kacbada banaankeeda oo weliba maqaam ibraahim albaabka xaggiis ku beegan ayuu ku tukaday sida noo imaan doonta insha allah tabarak wa tacala bukhari xadika soo saaray xadiidku laba kun sagaal boqol iyo sagaalaad waa xadiis munkar bidikri maqaam maqaamka sheegitaanka la sheegay munkar ayuu ku yahay wasaxa duunahu kama sayati inta kalena waa saxiix sida noo imaan doonta qala alimam nasai akhbarna xaajib ibnu sulaymaan almunbijiy munbiji saduuq yahay mooyaan can abi can ibn abi rawaad cabdilmajiid ibn cabdilcaziiz ibn abi rawaad alasdi weeyaan waa saduuqun yukhطi wa kana murji'an qala xadaثna ibnu jurayj can caطa can usaama ibni zaydin radi allahu tacaala canhuma xibu rasuuli lah sal sl bnu xibihi qaala wuxuu yidhi usama bin zayd dakhala rasulla nabiga ayaa gal alkacbad kacbada ayuu galay fasabaxa uu ku tasbiixsaday fii nawaaxiha dhinacyaheeda subxaana allah subxaana allah allahu akbar allahu akbar ayuu yidhi walam yusali muusan tukanin muujada usaama ayaa saa <laughs> marka waa tii aan rajaxnay in bilaal aan qaadana insha allah tabarak wa tacala rajaxa uma kharaja wuu baxay fasallaa wuxuu ku tukaday khalfa eh, almaqaam rakcatayn uu ku tukaday uma qala wuxu yidhi hadi alqiblatu halka waxaa diidaya fasabaxa waa tukaday walam yusalidaas dambe ah, ka kharibi <laughs> haddii hadda ay taas bas aan lahayd ayadaan la boodi lahayn laakiin walam yusalidaas ha ka hadlaysa baabulxijri xijir ismaaciil meeshaan wareegsan oo kacbada ka baxsanoo yara bil ahaan u samaysa hilaalka saa u samaysan ha dar ahaan axsanta ayaa ayuu baabkan baabi caddayn la cadday i waxay tahay iisay ahayd iisay ku bilaabatay taarikhdeeda xadiidka laba kun sagaal boqol iyo tobnaad waa xadiid saxiixa qala imam sc abarna hanaad ibn sr abu sr wa iqة tabt can ibn abi zaa'idata yaxya ibn zakariya ibn abi zaa'idata wa iqaة mutqin qaala xadaثna ibn abi sulaymaan cabdilmalik ibn abi sulayman wa maysr acarzami wa saduq lahu awham can caطa ibn abi rabax qala wuxuu yihi ibn zubayr cabdullahi ibn zubayr weeyaan waa saxaabigii awal mawludin fi islam ay dhahaan culimada samictu caaishata ayaan ka maqlay radia alahu ta adaha tahula iyadoo ina nabiya nabigana sal sl qala nabigan wuxuu yidhi lowlaa ana annaasa dadka haddii aynan xadiidun cusbayn cahduhum ogaalkooda bikufrin gaalnimo oy mar dhow gaalnimo isku ogeyn oy mar dhow gaalo ahayn walaysa cindii agtaydana uusan ahayn min annafaqati kharash maa yuqawi wax xoojiyo calaa binaahi dhismihiisa lakuntu waxaan ahaan lahaa adkhaltu mid geliya fiihi kacbada min alxijri xijriga khamsata adruc mawjadaan waa shan dhudhun shalay afar wax baan sheegayn naskiya ku cad waa shan dhudhun marka inta hadda waxaa weyaan kacbada gudaheeda ku jirta waa shan xusul oo dhudhun koow laba saddex afar shan intaasaa la cabirayaa inta ayada waa kacbada marka mhm. ma dhow hadda kaba soo qaad shan dhudhun intaan maka yarta intaan ilaa mxuu ah shacabsamad ama ilaa agtaaday ku dhawaanaysa a hadday ka badnaynba yani intaas a ma dhowa meel yar maaha marka taqriiban waa yaardi waxay dhihi jireen mitrka iyo yaardiga yaardigaa yar mogta dhudhunka iyo yaardiga waa isku dhow yihiin taqriiban marka yaardigaas shan yaardi wax yar maaha waa taqriiban waxaa laga yaabaa eh, usaamo agtiis inay gaarto ama ay ku dhawaato aqala shay aday un in yar maaha marka intaasoo dhan wax fiican wey mhm. haddaba waa markaan ka baxna cashirka waa dhudhunka waa saari karnaa sula ogaana mitrhanan ku ogaan karna insha allah tabaaraka watacaala waayahay marka waxaa weeyaan shantaas dhudhun ayaan gelin lahaa wajacaltu lahu baaban albaaba y la yadkhulu annaasu minhu dadka ay ka galaan wa baaban yakhrujuuna minhu ay ka baxaan xadidka laba kun wa xadis saxiixa qala imam ibn sacd akhbarna axmed ibn saciid arribaatiy wa hiqatun xaafid qala xadathana wahab ibnu jariir alasdi wa hiqa qala xadathana qura ibnu khaalid asaduusi wa hiqatun xaafid can cabdilxamiid alqurashi weyaan ibnu jubayr alqurashi almaki waa iqa can camati adadii safiya bint shayba shafiya shaybat alxaajib weyaan ibn cuhmaan ibn abi alxa lahaa ru'ya wa xadiiuhaa waxadaat can caaishata wa kayriha min asaxaaba qaalat waxay tii muxuu ahaa safiya bint shayba ninkaas cusmaan bin alxa ay ku joogtaa la socda ninkii kacbada haayay furaheeda ay ku joogtaa qaalat waxay tihi xadaanaa ama xadaatna waxaa noo warantay caaishatu ayaa um lmuminiin ayaa noo warantay qaalat waxay tihi caaisha qultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow alaa adkhulu lbeyta kacbada maangala kacbada maan gudaheeda gala qala wuxu yhi udkhuli lxijra xijr ismaaciil gal fainahu isaga min albeyt ayuu ka mid yahay marka maba albaabadan xiran iyo sheekadan oo boqor laga raadina maba jirtaba khalaas xiliyada oo xiliyada xiliya la ogolyaha jirta markuu zixaamka yaryar yimaarta oo saqda dhax la jooga iyo dadka ay yaraadaan iyo orod ha kaaga filanta ha kaaga filanta haddaa mhm. ya sheekh ha ha <laughs> markaad ka baxday maasha allah maaa ah, saas wa haddii kale waxaa lagaaga istaagi cariiri cariiri may asal ahaan markas way buuxdaa baabu salaati fi lxijri xijriga in lagu tukado iyuu baabkan u baab yahay xadidka labkun sagaal boqol toban iyo labaad waa xadiid xasan saxiix qaala imam bn sacid akhbarna isxaq ibn rahim alxandali qaala anba'ana cabdilcaziiz ibn moxamed darawardi waa saduuqun yuxadidu min kutubi hayri fa yukhdi'u nasaa-i wuxuu yidhi caleyh raxmat ullah cubaydullah ibn alcumari xadiid hadduu ka wariyey waa munkar cabdilcaziiz ibn xamed daarawardi hadduu marba ka wariya cubaydlahi alcumari xadiid waa munkar ayuu yidhi imaamkeen ayaa saadhihi qaala xadaanii calqama ibn abi calqama wa bilaal almadani waa kii asyaali soo marayna iqatun callaama weeyaan can ummi hooyadii murjaana ayaa lin waa maqbuula can caaishata radi allahu anha murjaano marka shali maadaama ay muxuu ahaa inaan sheegnaan filaya maya waxba kumaana sheegin murjaano marka waxaa weeya waa maqbuula can caaishata radi allahu ta qalat waxay tir umuna caaisha kuntu waxaana uxibu mid jecel an adhula beyt kacbad inaan galo fausaliya fiihi aan ku tukada hadafka ay u gelaysa waa dukasho fa akhada rasulla nabiga al qabta biyadii gacantayda fa alxijra ayuu geliyey waa asagaaba geliy fa wuxuu yidhi idaa aradta haddii adoonta dukhuula beyti fasalli huna halkaan ku tuka fa ma huwa isaga qitactun waa qeyb e, gobol oo min beyt kacbada ka mid ah walaakina warka lagu laabiy qowmaki tolka ikhtasaruu way ku gaabsadeen xayu banawhu xilliga ay dhiseen amaba meeshii ay dhiseen way ka gaabiyeen weyaan baabka boqol iyo soddonaad atakbiiru fii nawaaxi lkacba kacbada dhinacyaheeda in takbiir lala yimaado allah akbar la yihahdo ayuu baabkan ubaabi xadidka laba kun iyo sagaal boqol toban iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasr akhbarna qutayb ibn saciid qala xadadana xamaad ibn zayd ibn dirham can camr ibni dinaar ragga waa taqaanaan ana ibn cabaas cabdillahi bn cabas bn cabdilmadrib radi allahu tacala canhuma waraxima jamiic aruwaat qala wuxu yidhi cabdillahi bn cabaas lam yusali nabiyu nabigeena sal slm kuma tukanin fi lkacbati kacbada walaakinahu isaga kabara wuu ku alla akbar ayuu yiri fi nawaaxiya dhinacihiisa isaga maba gelin cabdullahi bin cabaas marka yuu ka soo qaatay usaam bin zayd marka hada hadalka bilaal ayaan qaadanaynaa oo man xafida xujatun calaa man lam yaxfad baabu dikri waadducaa fi lbeyt dikriga alla in kacbada gudaheeda lala yimaad iyo waducaa alla barya fi lbeyti kacbada gudaheeda ayuu baabkan u baabay xadidka labkun sagaal boqol toban iyo afaraad waa xadiis saxiix lisnaada qaala alimamu nasacid akhbarna yacquub bin ibrahim adawraqi wa hiqa qaala xadaثana yaxya bn sacid alqaطaan qaala xadaثana cabdilmalik ibn abi sulaymaan maysarat alcarzami wa saduuqun lahu awhaam qaala xadaثana caطaa can usaama bni zaydin anahu usaama dakhala wuu galay huwa isaga rasul rasulka al beyt ay galeen fa amara bilaalin wuxuu faray oo fa ajaafa albaab albaabka ayuu soo celiyey albaabka ninka so celiyey waa ninka hore marka hore hay waxaa laga yaaba inuu furmayo mar labaad sana la yihahdo mark marka la laabo soo sooma noqon kara waa suuragal jamciga waa aad buu qurux badan yahy walbeytu kacbadan idaka xilligaas calaa sittati camudatin lix tiir ayay ahayd famada markaasuu nabiga socday xataa idaa kaana goortu ahda bayna suwaratayn labadii tiir dhexdooda allatayn labadaasoo taliyaani baab alkacbati jalas wuu fariistay mawjadan faxamid allah allah ayuu salaadaad marka aad sheegay ninka la yihahdo bilaal isna waxaa weeyaan fadhi ayuu sheegay faatna caleyhi waa ammaanay alla ayuu ammaanay wasalahu alla weydiistay wastakfarahu dambidhaaf all weydiiyey uma qaama u istaagay marka salaadna maxaa diidi xataa idaa ataa goorta yimid mastaqbala xataa ataa ilaa u ka imaado mastaqbala wixii soo qaabila oo min dubri kacbad kacbada dusheeda ah waxaa weeyaan kacbadii derbigeedi wa fa wadaca wajha wejigiisa ayuu mxuu ahaa wakhadahu dhafoorkiisa caleyhi ayuu saaray waxamid allah alweyne ayuu mahadi waana caleyh wana amana wasalahu ayuu weydiistay wastakfarahu dembi dhaaf ayuu alla weydiistay waay u yaqaanaa iltizaam waxay u yaqaanaa banaanka hadda waad aragtay way ku sameeyaan dadka xujayda ah kacbada isa saarayaan kacbadii qof ku tiirsana gacmihii wejigii saasuu usaaray dhafoorka maruu saaro mar wejiga saaro mar saasay ugu iltizaam ayaa la yihahdaa marka gudaha ayuu nabiga iltizaam ka sameeyey ayuu ula jeedaa gudaha ayuu nabiga iltizaam ka sameeyey kow uma kadib insarafa wuxuu aaday ilaa ruknin tiir oo min arkaan alkacbati fastaqbalahu wuxuu la qaabilay bitakbiir allah akbar iyo tahliil tawxiid iyo tasbiix subxaana allah wahanaac allah alweyne inuu ammaano iyo walmasalata alweyne inuu wax weydiisto walistikfaar dembi inuu all weydiista uma kharaja uu baxay fasala rakcatayni ayuu ku tukaday mustaqbila wejhi kacbad kacbada wejigeeda isagoo qaabilsan uma insarafa wuu iska noqday ama uu soo tagay faqala wuxuu yidhi hadihi alqibla hadihi alqibla tan waa qibla tan waa qibladii marka xadiidkan usaame laftirkiisaaba laga yara fahmi karaa inuu nabiga tukaday calayhi salaatu wasalaam inkastoo asaga nas uu u yiri ma tukanin baabu wadci asadri xabadka in la saartay walowji wejiga calaa ma istaqbala wixii qofka soo qaabilo ama soo jeeda oo min dubur kacbad kacbada gadaasheeda xadiidka laba kun sagaal boqol toban i shanaad waa iltizaamkun mhm. kacbada kulli inay qibla tahaya ha kulliha may maqaamka maqaamka kacba xaggo iska yeela gadaal iska jira mata ha marka mandiqada iyada in lagu tukada waa nabigu nabiguu samey sal slm markuu dawaafka dhameey kadib ayuu khalfa maqaami ibraahim ayuu kaga soo tukaday marka lidaalika qofka haduu heli karo inuu meesha ku tukado meeshaasa fiican haduu heli karina kacbada meel alle meeshuu kaga tukada waa ka gudaysaa derbiga ay saaran yihiin haddii iltizaamka masale tanna waa laga yara dugsan karaa nusuus kale oo qaarkood sixadooda laisku yalhayana way kusoo arooreen marka iltizaamka qofka inuu muxuu ahaa ku dhega kacbada oo derbigeeda asaas ugu dhego culimmada qaar ayaa muxuu ahaa saxiixyeelayaan nusuusta kusoo aroortay calcumuum waa un kolleyba wax la tuga waa allah subxaana wa tacaala wax hadda kaloo dheeri ahna meesha ma yeelaan waxaa noo imaan doonta xajarka laftirkiisa marka la dhunkana inuu xajarnimo loo dhunkada wax ka badan aan loo dhan karin sayd cumar ayaa noo keeni doona insha allah tabarak wataala xadiiskiisa noo imaan doona laakiin dadka imaana jahliyaa loo badan yahay xaalad aadan filayn oo hadda yani qof xaj u socdaa waxaad samaynaa aadan filayn ayay samaynayaan maba xajarkaas iyo kacbadaas iyo waxaa habkay ula dhaqmaan waa hab kaleba maba ah habkii hadda in meel un lisfaray ma'muurnimo ma ahane in ayadaba wax laga raadina camala marka qaar dadkaad ku arkaysa waxaana daliilka ugu ah qubuurta baqiic markay tagaan waxay samaynayaan daliil u ah dadka iyaga laftirkooda xadiidka ahay baab wadcu sadri xabadka in la saaro walwaji wejiga calaa ma staqbal wix soo qaabilay min duburi lkacbati kacbad gadaasheeda xadidka lab kun sagaal boqol toban shanaad waa xadis saxiix lisnaada qaala alimamu sacid aqbarna yacquub ibn ibrahim adawraqi waa hiqa qaala xadana hushayb ibn bashir alwasiti waa hiqatun tabt tabt laakinahu yursil yudalis qaala wuxuu yidhi anba'ana cabdimalik cabdimalik eh, waxaa weeye ibn abi sulaymaan maysarat alcarzami waa saduuqun lahu awham can ataa ibn abi rabax can usaama bni zaydin radi allahu tacala canhu arda qal usaama bni zayd dahaltu waxaan la galay maca rasuulilahi sal sl nabiga ayaan la galay albeyt kacbaday fajalas wuu fariistay faxamid alla alweyne ayuu mahdi wa atnaa caleyh wuuna amane kabara allah akbar ayuu halala tawxiidka ayuu qabsaday uma kadibna maala wuxuu usoo leexday ilaa maa bayna yaday hortiisii wa min albeyti ayuu usoo leexday fa wadaca sadrahu xabadkiisii caleyhi ayuu saaray wakhadow dhafoorkiisii wa yadayhi labiska camad ayuu saaray uma iltizaamkii waa uma kabara allah akbar ayuu yii wahallala tawxiidka ayuu qabsaday wadaca allah ayuu baryay facala daalika arrinka ayuu ku samey bilarkaani kulliha tiirish dhan saas ayuu yeelay uma kharaja u baxay fa aqbala cala alqiblati ayuu qaabilay wa huwa albaab albaabkii kacbada isagoo jooga ayuu dhanka qiblada soo qaabilay faqala wuxu yhi hadi qibla hadi qibla tan waa qibladi tan waa qibladii baabu mawdic salaati min alkacbati kacbada booska lagaga tukan ayuu baabkan baab xadidka laba kun sagaal boqol toban iyo lixaad waa xadiis sahih isnaad ah waxaa weeyaan banaanka banaanka qiblada abcan meel kasta waa qibla laakiin meesha ugu fadliga badan ayaa dhankaas lidaalika aimada dhankaas ay istaagaan inta badan inta badan saasaa loo istaaga haddiiba aanba maqsuurada lagu jirin oo meelaha maadinada aan lagu jirin oo halkaa laga soo dukanaynin inta kale waxaa weeyaan khaiibka iyo dhan walba dhankaas maqaam ibrahim aggiisa ka imaadaan xadidka laba kun sagaal boqol toban iyo lixaad waa xadis sahih isnaada qala alimam sl akhbarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari wa hiqa qala xadaثna khalid bn xadid rujaymi wa hiqatun thabt can cabdimalik wa maysarat alcarzami can aطaa can usaami bni zaydin qala wuxu yhi usami bn zayd kharaja rasulla nabiga al ayaa ka so baxay sal sl min albeyti kacbada sallaa wuu tukaday rakcatayn ayuu tukaday fii qubuli kacbad kacbada qaabilitaankeeda uma qala wuxu hadi qiblatu waa qibladii xadidka laba kun sagaal boqol toban iyo todobaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna abu caasim hushaysh ibn asrm النasائي wa iqة xaafid qala xadana cbdiرزaq bn scani iqة xaafid qala ambana ibn jurayj can cطا qaala samictu ibn cabaas ayaan ka maqlay waa ka marka yquul isagoo ahbarnii usama ibn zayd ayaga isu warrameen usaame iyo ay isu warramayaan cabdulaahi ibn cabaas laba yaryar ay ahayn marka ayada ah bilaal ayaa aad ugu weynaa kana cilmi badnaa xilliga ayada ah ana nabiya nabigeen sal sl dakhala beyta kacbadii ayuu galay fadacaa fii nawaaxiihi dhinacyihiisa oo dhan ayuu ku tukaday kulliha dhammaantood dhammaanteed walam yusalli fii mana tukanin xataa kharaja min ilaa uu ka baxa falamaa kharaja markuu baxay rakca rakcatayn laba ragcadood ee rukuucay fii qubil kacbati kacbada qaabilitaankeeda xadid laba kun sagaal boqol toban sideedaad waa xadid daciifa qala alimam nasaacid akhbarna camr can falas waa iqatun xaafid qaala xadathana yaxya bn sacid alqatan qala xadathana xadathani saa'ib ibnu cumar almakhzumi waa iqa qaala xadathanii moxamed ibnu cabdillaahi ibnu saa'ib waa majhuul xadiidka marka meesha laga gala ninka majhuulka majhuululaal mise cayn majhuulaal axsantum can abihi abis cabdullahi bn saa'ib almakhzuumi walahu suxba anahu isaga kaana wuxuu yaquudu mid hogaamiyo oo wada ibna cabaas cabdullahi bn cabaas ilan waa indhabe lama rada cbdullahi bn cabaas wa yuqiimuhu joojiya cinda shuqati haaliati dhinaca saddexaad kacbadiiso dhinacyo ma laha dhinaca koobaad ilaa fargees waa mogta dhinac labaad dhinaca saddexaad shuqada marka waxaa weeyaan waa dhinac naaxiya waa cinda shuqati ahaaliati dhinaca saddexaad wa mima ili rukn yamaaniga xaggeed xigto alladii kaasoo yarxajaraxigto mima yalbaab albaabka xigto waa dhanka un maqaam ibraahim tilmaamta hadda la tilmaama waxaa weyaan kabadii kaba soo qaad miiskan hadda inay tahay miiska markay saa u tahay qorax kaso baxso inti maaha waa halkan dhagax intu ku jiraa xajar asad intu ku jiraa soo saa maaha maqaama ibraahim marka albaabkiina waa dhankan maqaama ibraahim marka maqaama ibraahim waxaa weeyaan dhankan ayuu xigaa marka meesha uu tilmaama hadda ood ka hadlaa waa dhankaas sharqiga ah oo qorax ka soo ba xaggeed xigto oo yeman xaggeed xigto nacam yeman xaggeed xigto waa dhanka sharqiga ah, taqriiban ha waa dhanka qorax ka soo ba xaggeed nacam waayahay wuxuu yidhi marka wayuqiimuhu cinda shuqati dhinaca xaggeed ayuu joojinaya aaalia ee saddexaad mima yelrukna runi e, muxuu aha xajar e, rukniga e, tiirka xigta alladii kaasoo yeli xajara xajar asadka ku dhegan amaba ku xigo mima yelbaab albaabka xaggii soo xigto qaala ibn cabaas wuxuu yidhi faqala ibn cabaas wuxuu yidhi abdullah bn cabaas amaa umbita miyaan lagu sheegin ninkaadan hogaamina ow oo cabdullahi bn saayib ah ana rasu rasulka sl slm kaan rasulka inuu yusallii mid tukada halkaa mid inuu yahay soo laguma sheegin fayaquulu wuxuu leeyahy marka nacam ha fayataqadamu markaasuu hormari jiray fa uu tukan jiray oo meesha ayada marka laakiin xadiidka majhuul baa ku jira laakiin xukunka uu taqriirina amaba arrintuu ka hadla adiladii horan soo marnay oo dhan ayaa caddaysay iyo kuwa dambo insha allah tabaraka wa baabu dikri alfadli fadliga uu leeyahay sheegitaan la sheega fi awaafi baabu dikri fadli fadli sheegitaanki fi awaafi awaafka ku sugan bilbeyti beytka lagu awaafa fadliga laga hela ayuu baabkan ubaabiya awaafka fadliga laga hela wax la koobi kara ma ahan eh, xadiidka laba kun sagal boqol toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam sacati akhbarna ama xadaana abu cabdiraxmaan qaala ibnu suni qaala ibnu suni xadaana abu cabdiraxmaan axmed ibnu shucayb min lafdihi isaga ayaa muxuu ahaa codkiisa ayaan ka maqlay dhawaaqiis yaa dhihi nin kale ma noqon kara ibn suni inuu yahay u badanta allahu aclam qala wuxuu yihi alimam الnasaئي anba'ana qutayba ibn saciid qala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham can طa ibn abi rabax can cabdilaahi bn ubayd ibn cumayr aleyثi waa iqa ana rajula nin ba qaala wuxuu yidhi yaa aba cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan waa ke cabdillahi ibn cumar weeyaan ma maa araaka kuma arka tastalimu inaadan salaamayn aadan taabanaynin ilaa haadayn ruknayn labadan tiir mooyane waa labada tiir oo dhanka yman aggeed igto ymaniyeenka dhanka yman aggeed igto eh, xajar aswadka eh, eh, muxuu xigaa dhanka yeman ayuu xigaa sax weyaan kan kala oo waxa weyaan koonfurta xaggeed xigana labadaas yamaniyeyn baa lalahaa marka hore waxaan sheegay ama carabkii ka dhacay in sharqiga ay wada jiraan may sharqiga ma wada jiraan sharqiga ma wada jiraan sharqiga mid baa jira laakiin kan kale waxa weeyaan wuxuu jiraa koonfurta sharqi iyo koonfurta udhexeeya markuu saan yahay mid waa kan midna waa kan sidaa weyaan yamaniyiinka marka waan ku yiman xaggeed xiga ha labadan waa oo dhankaas saaxiga weyaan saaxiga waa ha labadaas weyaan markaad kacbada joogto mararka qaar oo guryaha dhismahan tirada badan iyo waxyaabahan iyo ya waaa yani qoraxdi kasoo b meeshay kasoo bs mesh mararka qaar ilaa aad u baxda carafe iyo carafe iyo mina iyo inaad u baxda mooyane qoraxdii meelay ka dhici meelay ka soo bixi marka qaar waad ku wareeri dadka tirada badnaa iyo dhismayaasha tirada badnaa iyo wixii zixaamka iyo ciriirigi iyo waaya iyo qoraxdii hoos ba arkayna xataa meel ay qoraxdana midda kale marka xarameynka la jooga bartabaha marta inta badan yarxamuka allah qaar mar waxay mari saasay mariyo waxaa is leedahay mala <laughs> waaba dulkay soo aadi marna saasay mari waad la yaabi qoraxda wejigaada ka soo bixi saas ugu soo bixi ama markaa inta jeed inta ugu soo bixi bartamaha qorax maraysa maba arkaysid xarameynka abadan inaad aragto waa kole ma arki intaan joogay weli qorax bartamo maray sideen oo kale ma arkis saas ama saas mhm. waaya hay qaala wuxuu yidhi aba cabdiramaan aba cabdiraxmaanow maa arag kuma arka tastalimu mid taabana oo salaama inaad tahay ilaa haadayna ruknayn labadan tiir mooyane alyamaaniyeyn mid xajaradka ku jira mid kalena waa kan kale oo ku xiga qal wuxu yidhi ini aniga samictu rasullah ka maqla sal slm qol isagoona ina masxahumaa masaxooda iyo taabashadooda iyo waxay daadinayan alkhaiata gafafka ay daadinayaan wa waan ka maqlay yqul isagoona nabigena sal slm man taaf qofka dawaafa sabcan toddoba jeer dawaafa fa huwa isaga ka cidli raqaba qoor iyo adoon ama adoon qof xureeyey ayuu la ajrihay nabiga noolaha alayh slat slaam ayaan ka maqlay marka fadli aan inaba caadi ahayn dembi wax daadina oo naf la xuray la ajir ah ayuu nabigeena ku sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam baabulkalaami fi awaaf markii dawaafka lala imaana hadalka la hadla wixii kusoo arorayuu baabkaan u baabiyay ma la hadli karaa mise lama hadli karaa asal ahaan waa la hadli karaa laakiin <laughs> wax khayr in lagu hadlo iyo wax bannaan ma oyane in hadallada cantarabaqashka isha iyo muxuu ahaa fadhikudirarka waxyaabaha lama ogola xadiidka laba kun sagaal boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam sat akhbarna yuusuf ibnu saciid almasiisi wahiqatun xaafid qaala xadaana xajaaja xajaaj ibnu xamd alcawr weyaan wahiqatun habtun lakinahu taqayara fii aakhirihi can ibni jurayjin qaala akhbaranii sulaymaan alaxwal sulaymaan eh, ibna abi muslim almaki alaxwal waa hiqatun faqiih hiqatun hiqa cafwan hiqatun hiqa hiqatun hiqa laba jeer ayaa la socday inta aan soo marnay hiqatun hiqa ma xasuustaan ya hy bs أنa طاawuسا طاawuس iبن kaysاn أخبر wuxuu sheegay wa ثiqة فقيه فاضل عن بن cabاس رضي الله taع أن نبي nabgena صل sلم mr wuxuu soo maray وhuwa nabigan yطuufu بالكacbati kacbada u dawaafi ayuu iبن cabaas soo maray بإnsaanin ana nebiya nabigeena dhah cafwan mara wuxuu soo maray biinsaanin qof wa huwa yatuufuna bilkacba nabiga kacbadu dawaafay nin buu soo maray marka biinsaanin oo yaquuduhu insaanun qof kale ayaa wada wuxuu ku hogaaminayaa bikhizaamatin fii anfihi sankiisa intuu duray ayuu wuxuu ka geliyey cerag yar amaba waxaa weeyaan tin tin tin yar khizaamada waa tin yar sida xayawaanaadkii oo kale intuu ka duray uu ku nadri yuu ku duray marka taasuu ku hogaaminaya o ya a ha axsanta sida xayawaanaadka ahaa axsanta axsanta insaan biinsaani ayuu nabiga soo mary sal slm isagoo dawaafi yaquuduhu u kaxayni insaanu uu hogaamini bikhisaamatin xerag amaba tin fii anfii sanka uu ka geliyey ama kaga duray faqaacahu nabiyu nabiga ayaa ka jaray biyadii gacantiisa ugu jaray uma amara wuxuu faray an yaquudahu biyadii inuu gacanta qabtay indhool inuu hayaa laga yaabaa indhool inuu hayaa muuqato waa noo imaan doontaa xadiidka oo dhamaystiran xadidka laba kun sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام الشافعي أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني وثقة قال حدثنا خالد بن حارث الجيم وثقة تب قال حدثنا ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول وثقة ثقة عن طاووس بن كيسان بن عباس رضي الله تعالى قال عبد الله بن عباس مر رسول الله نبي الله صلى الله يقوده رجل بشيء شيء كغامين ذكره في نذر ذكره شيء في نذر نذر نذر واسان كبار كغدري فتناوله النبي نبي ايا وحاويا سو قبتيو فقطعه كجري ثم قال انه qaala wuxuu yidhi inahu nadru inahu nadrun yani hadalkaas waa cajiritaan oo kale isaga waa nadar markuu weydiy wuuu yidhi waa nadar mota markaas wuxuu yidhi waxaan waa nadar waxaan waa nadar markaad waxa ad yara suurad xumaynaysa ama inay waxaan wax saxayn hadalka waa lagu celceliyaa inahu nadr inahu inahu nadrun inahu nadr naam saasuu ku yidhi baabu ibaaxat alkalaami hadalka banayn la banayo baabkan u baabi fi awaafi marka la awaafi inay mxuu la hadli kara ayuu baabkan u baab yahay marka intii horen soo marnay marka aawaa fi kalaami nabigeena ala sl isagoo marka awaafa ayuu ninka la hadlay ood weliba ah, munkar zuuliyey ood ah, amar siiyey sooma <clears throat> ibaaxat lkalaami fi awaaf on isku un macnihii aad uma kala duuna in hadalka laakiin midkan dambaa nasku ah in hadalka <clears throat> la baneeyo marka la awaafa ayuu baabkan ubabay xadis lagu sagaal boqol iyo toban eh, labaiy labaatanaad waa xadis saxiixa ah. qala alimam bn sacid abarna akhbarana yuusuf ibnu saciid almisisi waa iqat xaafid qala xadaana xajaaj ibn xamed alacwar ibn jurayj qala akhbaranii alxasan ibn muslim yanaaq weeyaan almaki wa iqa xa wuu taxwiil xadidka wاlxariث ibn skin qira'atan alيh waan asmع can ibn wahb cbdillah ibn wahb اlmisri weeyaan qala akhbarani ibn jurayj can xasan ibn muslim xasan ibn muslim waa ninkee waa yanaaq laftirkiisii nacam nacam can taawus can rajuli nin oo saxaabada nabig nabigeena sal slm adraka annabi nabigeena soo halilay sal slm qala wuxuu yidhi ninkaas can rajulin adraka الnabiya sala اllahu alay slam qaala wuxuu yidhi meesha marka waxba ka maqanta nusakta kale shekh xuseen saas baa ku qor masderiya inuu nabigeena hadalka yidhi intaasa wuxuu yidhi aawaafu awaaf bibeyt salaatu faaqilu min akalaami kalaamki hadalka yareeya allafdu liyuusuf khaalafu xandala bn abi sufyaan oo noo imaan doon ayaa khilaafay aan dhegeysana marka xadiidka labkun sagaal boqol waa mawquuf taqriban sida muuqata ya faaqilu yareya min alkalaami hadalka yareeya aلطawaaf bilbeyti salaatan waa salaat faaqilu yareya min alkalaami hadalka yareeya xadiidka labkun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadis saxix isnaada mawquuf lakin waa mawquuf xadiidka kii horena saasun baa u um, um muuqda akhbaranaa moxamed ibn sulaymaan alasadi waa qaala amba'ana ashaybaaniy asinaaniya ay u qoranta asinaaniya ay u qoran tahay sida saxda waa asinaani asinaani waa alfadl ibn muusa almarwazi asinaani shaybani badelkeed asinaani ka dhiga iqatun habtun rubama aqrab can xandala bn abi sufyaan quraysh maki wa iqat xuja can taawus bn kaysaan qala wuxu taawus qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi aqiluu kalaama hadalka yareeya fi awaafi awaafka fainamaa in kalema antum adin fi salaat salaada ad ku jirtaan ya so kuma qorn saas saasa sa baabu ibaxati awaaf awaafka banayn la baneeye fi kulli awqaat xilli kasta in la dawaafi karo habeen maalin saacad kasta in la dawaafi karo ayuu baabkan baabiye xadidka lagu sagaal boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadis saxiixa qaala imam sacd akhbarna cabdullah ibn mxamed ibn cabdiraxmaan almakhzumi wa saduuq qala xadana sufyan ibn cuyeyna qala xadaana abu zubayr maxamed bn muslim tadrus can cabdilaahi ibnu baabah ma xasuustaan abdillahi ibn baabah <laughs> saddex nin baabahina waa la dhahaa cabdillahi ibn baabah marka kitaabkan halkaan baan kuso aroor asxaabta kutuba sitana nin ay wax ka wariyeen ninkaana ka jiro bes laba kalaa jirto laakiin labadaas asxaab alkutub shuqul kuma lahan saas ayaan kolleyba aan hadda haddii aanan daakirada ay kharimin ama ikhiyaamin ayaan xasuustaa saddex nin weeyaan cabdullah inu baabah baabehna waa la yihahdaa waana saddex nin magacyadaas ragga iskala ninka isaga waxaa weye almaki waa hiqa can mucim waa asxaabiga jailka radi allahu ta arda mucim ibnu cadiy ninkii deeqsiga ahaa ayaa dhalay ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi yaa banii cabdi munaaf reer bani cabdi munaafow baa ragga qurayshyada lala hadli laa tamnacanna laa tamnacunna ha u diidina axadan qof daafa dawaaf bi hada beyt beytkan oo wasalla ku tukaday aya saacatin saacad la arka oo shaa uu doono oo min leyli habeen aw nahaarin maalina ha u diidina saacad kastoy ahaato habeen iyo maalin iyo abadan ha u diidin saasuu nabigeena amarku bixi sal alla slm halka waxaa laga qaadanaa marka xilli kasta in la dawaafi karo kayfa ah, awaaf awaaf axsant axsant axsant ah, ah, salaadda waaba caddahayba wasalla nacam marka in ay awqaadda waxaa weeye manhiga ah in lagu tukan kala udayshadaan laakiin kolleyba adigoo nusuusta jamcin kara haddiiba deg deg iyo culays badan ood ku haynin waxaa iska fiican iska wanaag badan in waxaa weeye xilligaas manhiga ah meel aad joogtaba iska ilaalis ixtimaala meesha ku jiri kara mogta oo waxaa dhici karta in yani aan dadki aan loo diidin inay tahay saacad kasta ataba aan loo diidin marka nahyigina waxaa noqona marka nahyiga caadiga ah oo in xilliga qoraxda ay dhacaysa iyo xilliga ay soo baxaysa iyo xilliga daahirada oo waxaa weyaan ay qoraxda ku taagan tahay bartamaha iyo xiliyadaas in muxuu ahaa aan la tukanina nas nas khaasa ah kusoo arooray aa la dhihi karaa marka qofki inay daruuro u keenta mooyeen asal ahaan inuu xiliyada iska ilaaliyo ayaa aad u wanaag badan baabun kayfa awaaf mariid qofka xanuunsi u awaafaya qofka xanuunsan yahay see la awaafsiini ma socon kara muxuu samaynaya xadidki lagu sagaal boqol shan iyo labaatanaad wa xadii saxiix qaala alimam sacdi akbarna maxamed ibn salmat almuraadi walxarit miskiin qira'atan caleyh wa ana asmac can ibn qaasim cabdiraxman ibn qasim cutaqi weeyaan wa iqa qaala xadaanii malik waa imaamkii can moxamed ibn cabdiraxmaan ibn nawfal wathiqa can cumar ibni zubayr can zaynab binti abi salamata almaqzumiya rabiibat nabiy sal slm waa gabadhii nabigeena cala xaaskiisa umu salama ahayd ay dhashay oo nabiga aad soo koriyey can ummi salamata nacam nacam rabiibadday oday maogta iska garanaysaaba maxaa yeelay umu salama ah, hmm. qaalat waxay tihi umu salama shakawtu waxaan u ilaa rasul ban u sal slm anii aniga ashtaki inaan xanuunsanahay waana dawaafaa la iska rabaa qaal wuxuu tuufi dawaaf min waraai innaas dadka gadaashooda wa anti adoo gaadiidkaada saaran fa waan dawaafay warasulli wuu tukada ilaa janbi albeyt kacbada dhinaceedu ku tukanay yaqra wuxuu akrinaya nabigan sl slm auur wa kitaabi mastuur wauur wa kitabi mastuur ayuu nabiga akrinay sal alla slm marka in qofka gaadiid lagu dawaafsiin kara ayaa halkan laga qaadanaya xadiidkaas waana nas cad marka gaadiidka ama midnoon ha noqdo ama baabuur ha noqdo haddaba soo geli karo ama xataa hadday noqdo dad ha qaadeen ya gaarig lagu riaay laftarkiisi inaan iblahayn baabu waafi rijaali ragga dawaafka ila dawaafaa maca nisaa dumarka ila dawaafaan inay banaanto ay dhib lahayn ayuu baabkan baab yahay hay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatanaad laakiin inta inta un laiskala ilaalin kara in laiskala ilaaliyo oo dadkaas cawraadkaas iyo ajaanibtaas in daruura loo dawaafaya laakiin asal ahaan rag iyo dumarka inay la kala ilaaliyo weya xadidka laba kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiix mima qablahu wama bacdahu xadiid ka horreya xadiid ka dambeey ayuu saxiix ku noqonaya xadiid ka dambeeya iyo xadiid ka horreey ayuu saxiix ku noqonaya qala imam abara mxamed ibn aadam aljuhani almisisi wa saduq can cabda ibn sulayman alkilaabi wa iqat an hishaam can hishaam ibn curwata can abihi abis can umi salmata qalat waxaad um salma yaa rasul rasuulka allow maa tuftu maana dawaafin dawaaf alkhuruuj dawaaf lwidaaci waa magaalada dawaafka looga baxay maana dawaafin faqala wayna xanuunsantay faqala nabi nabigan wuxu uri sl slm ida uqiimat haddii la aqiima asalaatu salaadii faduufi dawaaf calaa baciiri ku dawaaf min waraa'i naas dadka gadaashooda ku dawaaf curwatu lam yasmac min ummi salamata kamuusan maqlin xadiidka laakiin wuxuu ku ansaxaya labada xadiis oo muxuu kor iyo hoos ka kala jirto xadiidka labku sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam sacid akhbarna cubaydullah bn saciid asarqsi qaala xadathana cabdiraxman mahdi can malik bn sm dalhijra can abi laswad moxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi wahiqa can curwa ibni zubayr can zaynab binti ummi salama can ummi salamata anaha umu salma radia allahu taala ardaaha um lmuminiin anaha iyada qadimat makata ay soo gasho wahiya maridatan ayadoo xanuunsan fadakara dalika lirasuul u sheg sal slm faqala nabigan wuxu yih sal slm duufi dawaaf min waraa'i lmusaliin dadka tukana gadaashooda ka dawaaf wa anta raakibatan odagaadi saaran qaalat waxay tihi fasamictu waxaan maqlay rasul ka maqlay sal slm wahuwa nabigan cinda alkacbati kacbada agteeda yaqra'u akhrin watuur akhrin weyn atuur markay waa waa ka maqnaa tii hore biatuur waa marka magacuun baa lagu sheega suurat tuur wa atuur tanna watuur sida ayadii loo dhahayay ay mxuu ahaa ay riwaayadaas u cadaysay u dhahday baab awaaf waa xikaaya abcan tan waa xikaaya tanna magacii ay sheegtay midda waa wadataa xikaaya baab awaaf waaftaan dawaaf bilbeyti lagu dawaafo cala raaxilati gaadiidka iyo baabkan u baabay kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasr ali khabarni camr ibn cuثman اlqurashi waa saduq qala xadaثna shucayba wa huwa ibn isxaaq alqurashi waa hiqaة rumiya bilirjaac can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radia allahu taala anha qaalat waxay tir umuna caaisha daafa rasuula nabiga ayaa dawaafa fii xajat lidaac xawl alkacbati calaa bacir rita yusaarnaa yastalimu wuxuu ku taabanaya arukna xajar aswadka bimixjanihi hultakigiisa u watay ushi u watay ayuu ku taabanaayey marka nabigeena ayaaba calayhi salaa slaam ku dawaafayey kacbadii isaga oo gaadiid saaran waa haddii xaaladda ay qof ku qasabto baabka boqol iyo kow iyo afartanaad waa awaafu man afrad alxaj qofka xaj keligiis ee xirtay si uu awaaf ayuu baabkan ubaabay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam sd abarna cabda ibnu cabdilaahi cabda ibn cabdilaahi waa asafaar alkhuzaaci asafaar waa iqa qaala xadana sweyd wahuwa ibnu camr alkelbi waa iqatu afxasha ibn xibaan alqowla fiihi walam yati can zuhayr bni mucaawiyata abu khayhama aljucfi wa iqatu habtun wasamacu min abi isxaaq fi aakhirihi qaala xadaanaa bayaan ibnu bashir axmasi albajali wa iqatu tabt ana wabarata ibnu cabdiraxman alkuufi wa iqa xadada wuxuu sheegay qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay cbdullahi bn cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhuma wasalahu rajulun isagoo nin uu weydiiyey muxuu weydiiyey atuufu bilbeyti beytka miyaan tawaafi waqad axramtu walxaal qad axramtu anoo xirtay bilxaji xaj miyaan awaafkii aan la imaaday waa awaafka hore qal wuxu yidhi wamaa yamnacuka maxaa kuu diidi qal wuxuu yhi raytu waxaan arkay cabdulahi bni cabaas ayaan arkay yanha can dalika arrinka asigoo diidi wa anta adiga ayaa ajabu ilay cajabu nooga aan kaaga jeceyl badan ilayna minhu is adiga ayaan kaa jecelnahay wa yani fatwadaada ayaan rabnaa wuu ka daweynaa qaal wuxuu yidhi aynaa rasuulla rasulka ayaan arkan sal slm axrama bilxaji xaj isagoo xirtay oo amaba da'weynimaba ahane cabdulahi bni camr cabdullahi bni cumar xagga sunnada ficliga ah nabigeena sal slm waa ninka ugu dadaalka badnaa oo aad iyo aad intu meeshu xataa uu fariistay ayuu fariisan jiray wahaa kada cijaabka halkaas inaad keena ayaa laga yaaba wallahu aclam oo weynaan aynan ahayn ama iskuba da-da waayeenba aad u kala weyneenba waaya qaala wuxuu yidhi ayran waxaan ark rasul rsulka ayran sal slm axrama bilxaj xaj isagoo xirtay aaf bibeyt beytka awaafay wasaca bayna safa marwa marw intu sameeyey sacyiga ayaan aragnay waa markii xajat waxaa weeyaan udaacu nabigan la imaanay oo weliba qaarinka ahaa baabu awaafi man ahla bicumratin qofka cumro xirta inuu awaafka la imaado ayuu baabkan ubaabiyay baabu awaafi man qof awaafka ayuu baabkan ubaabiyey ahla xirta bicumratin cumra suu noqonaya xadiidka kun sagaal boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam sacati akhbarna maxamed mansuur aljawaaz waa iqa qaala xadana sufyan bn cuyeyna can camr ibn dinaar qaala samictu ibn cumar cbdulahi bn cumar haaab radi allahu ta anma raxima jamic ruwaat wasalnahu aan weydiinay can rajulinin qadima yimid muctamiran xaal yimid soo cumraystay fataafa bilbeyti beyt ku dawaafay oo lam yatuuf aanan dawaafin bayna safa walmarwa ayati ahlow reerkiis mi u tegi cumradii isagoona sacyiga sameeyin qaal wuxuu yidhi lamaa goortii qadima rasul nabiga u so galay sl sl oo fataafa sabcan todoba u dawaafay oo wasalla uu tukaday khalfa almaqaam maqaam ibrahim gadaashiisu ku tukaday rakcatayn laba rakca wa taafa bayna safa walmarwati aan ku noqdo marka waa un taqriiban sidii haddaan u akhriyey laakiin jawaabta dhi'itaankeedii ayaa laiskaga baahan yahy qaala wuxuu yihi lamaa goortii qadima rasul rasulka alla uu soo galay sal slem maka iyo kacbadii fa taafa wuu dawaafay dheh faaafa wuu awaafay sabcan todoba ayuu awaafay wa sallaa wuu tukaday khalfa almaqaam maqaam ibraahima gadaashiina rakcatayn ayuu ku tukaday uu ku tukaday maaha uu ku tukaday wa aafa bayna asafa walmarwati safa iyo marwa inta dhexdiisna wuu awaafay wuu maray intaa ma dhacde waqad kaana waxaa idinkagu sugnaaday lakum adinka fii rasul rasulka sal slm uswatun dayasho xasanatun ee suuban sidaa weeyaan marka jawaabtii malaakiin sidii ay ahayd ma usii sida ayaad moosii may uma siin marka looma ogola haddii qofka marba uu cumro xirto ilaa uu timaha ka xirto waa xiranayaa arkaantii markuu xirta dawaafkii ayuu samaynayaa dawaafulcumra kadibna wuxuu samaynayaa alsacyu bayna asafa walmarwa kadibna yaxliq aw yuqasir ama waa xiran ama uu gaabini xilligaas ayuu marka xalaal noqon karaa inta ka horeysa maya reer u dhaafata cadarna ma taaban karo waaya kayfa yafcalu man ahala biاlxaj kayfa sideeba yafcalu uu samaynaya man ahala qofka xirtay bilxaji xaj walcumrati cumra oo lam yasuq ilhadyi hadyan aan soo kaxayn waa soo marnay xadidka laba kun sagaal boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadid daciifa qala imam n akhbarna axmed ibn azhar صدوq kana yaxfظ ثuma kabira fakana kitaabu أhبت min xفظihi qala xadaثna mحamed بn cabd لlahi الأnصاري wa ثiqة qala xadaثna أشcث أشcث بn cabd لlahi الxmrani wa ثiqaة فقيه an xaسن bn abi xasan albasri eh, waa iqat faqiih faadil mashhuur yursilu kaiira waydalis can anas malikin laakiin xagga zuhdiga iyo akhlaaqda iyo shajaacada iyo karamka iyo yacni tawaaduca iyo nin ku gaara wuu yaraa raximah llah zaahid ayuu ahaa can anas malikin lidalika qolyahan suufiyada xasan <laughs> albasri ayay daliishadaan mogta an anas bin maliki radi a qa wuxu anas bin malik kharaja rasul rasulka al ayaa mxuu ahaa ayaa baxaydha wa kharajna macahu annagana waan la baxnay falama goorti balaqa uu gaaray dalxulayfa meesha dalxulayfa la yihahdo oo ahlu madiina ay ka xirtaan sala duhra duhurka ayuu tukaday uma kadibna rakiba raaxilatahu gaadiiska iy gaadiidka ayuu koray falama goorti istawat bihi calbayda meesha banaaneed hasha ay la istaagtay ahalla bilxaj ayuu ku dhawaaqay walcumrati jamiican ayagoo isla jiro fa ahlalna macahu nabigan annagoo jirkiisa ayaan annagana la xiranay falama goorti qadima rasul nabiga uu soo galay makata magaalada maka oo tufna aan dawaafnay amara wuxuu faray annaasa an yaxiluu inay xalooloobaan fahaaba alqowmu dadkii way ka hibaysteen faqala lahum rasul wu u sl slm lowlaa ana macii haddii aniga la jirkay aynan ahayn alhadya lowlaa ana macii alhadya hadyi haddii aanan wadin la xlaltu xalaaloobi lahaa faxalla alqowmu dadkii way xalaaloobeen xataa xalluu ila nisa xataa dumarka ilaa ay u xalaaloobaan walam yaxila rasul nabiga lama xalaaloobin walam yuqasir waxaa weeyaan muusan gaabinin timihiisi ilaa yowmi naxri ama ma xirin ilaa maalintii yowma naxri laga gaaro weyaan hmm. daciif xadiidka ninkan axmed ibn ashar ayaa loo sababeeyey baabu awaafi qaarin laakiin macno ahaan waa axaadiis kale oo tiro badan noso marto waa garanaysaan baabu awaafi qaarin qofka eh, qiraanka sameeyey dawaafkiisa ayuu baabkan u baabiya oo xajka iyo cumrada isku daray xadidka labku sagaal boqol iyo laba iyo soddonaad wxadii صحيح الاسناada qala الimaم سعد أخبرna محaمد منصور وثiقة qala xadaثna سفyان iبن عyeyنة عن أyوب بن موسى الأmوي وثiقة عن نافع عن بن عمر عبد لله بن عمر أن مسcn عن iبن cمر عبد لله بن cمر أنhu isaga qarn اxج xaji cmra ayuu isku daray wاlcmرaةa qarn xaج الcمra isku daray faطaafa طawaaفa waaxida طwaaf yuu طawaafay waqala wuxu yhi hakada sida ma rأytu rasul ه صل sلم yfcaluhu isaga oo samayni xadidka لaku sagaل boqol iyo soddon iyo saddexaad wa xadii صaxiixa qaala imam s abarna cali bn maymuun wa iqaة araqi weyaani qaala xadaثana sufyaan ibn cuyeyne can ayuub astikhtiyaani sakhtiyaani wa ayuub ibn muusa اluma wa iqa wa ismaaciil ibn umayat اlashdaq wa iqaة tabt wa cubaydullahi ibn cumar alcumari wa iqaة tabt can naafic intaas qofaa iskugu tagtay qaala wuxu naafic mawla cabdullahi bn cumar kharaja cabdullahi bn cumar ayaa baxay falama goorti ataa u yimid daxulayfa dalxulayfa uu yimid meesha ahl madiina ka xirtaan ahalla bicumrata ayuu ku dhawaaqay fa qaliilan in yar ayuu socday fa wuxuu ka baqa an yusada in laga go'doomiyo oo loo diida can ilbeyti beytka alle fa wuxuu yidhi in sudidtu haddii lii diida sanactu waan samaynaa kamaa sanaca rasuulkaasi u samey sal slm qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku artay maa calaa sabiili xaji maa calaa sabiili xaji ila ya ha qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku artay maa sabiilu xaji xajka jidkiis ma ahan ilaa sabiil cumrati waa isku jid waana isku wadiiqo weeyaan ushidtukum waxaan marqaadgelinaya anii aniga qad awjabtu inaan waajibiyey maca cumratii cumradeeda la jirkeeda xajan xaj oon israaciyey fa saara wuu socday xataa ataa ila oo ka yimaada ama ka taga qudaydan magaala qudayd yara waa magaala haddaba jirto oo magaalada marka aad ugu dhow faishtara minha hadyan xoolo ayuu ka iibsaday hadyi ah uma qadima makata ayuu yimid faaafa bilbeyt ayuu awaaf sabcan todoba jeer wa bayna safa walmarwatana wuu awaafay wa qala wuxu yidhi hakada sidaa ma raytu rasul la rasulka sal slm facala isagoo sameeyey xadid labakun sagaal boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimam sc abarna yacqub ibn ibraahim asicdi wa hiqatun xaafid rumi binasb can abdiraxman ibn mahdi qaala akhbarnii hani hani ibn ayuub alxanafi waa maqbuul can taawus ibni kaysaan can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal sl af wuxuu dawafay dawaafan dawaaf waaxidan ee keliya cumrada iyo xajka isku jira hal dawaaf ayuu dawaafay qofka mufradkana saas ayuu yeeli laakiin mutamatica ah asaga laba dawaaf iyo laba sac ayaa laga rabaa baabu dikri alxajar alaswad xajar alaswadka in la sheega iyo meeshuu ka yimid iyo xaaladiisa iyo fadliga uu leeyahay qofkii taabto ama dhunkada ayuu baabkan ubabay xadid laba kun sagaal boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam sacd akhbarna ibraahim ibnu yacquub asicdi wa hiqatun xaafidun rumiya binasb eh, yacquub ibn ibrahim adowraqi waa ninka hor la socda haddii sicdi aniga waa khaldamay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo afar iyo soddonaad yacquub ibn ibrahim adowraqi weeyaan waa hiqatun kan dambe oo yacquub eh, ibraahim ibnu yacquub السعدي وثيقة حافظ رومي بالنسب نكاس دمبوا قال وحيد حدثنا موسى ابن داود المصيصي وصدوق زاهد فقيه له أوهام عن حماد ابن سلمة وثيقة ثبت لكنه تغير أما سماعه من هي شيء محمد بن سلمة وركيس شيء عن عطاء ابن سائب عطاء ابن سائب هي الثقفي الكوفي وصدوق اختلط عن سعيد ابن جبير بن cabaas radi اlah ta an nabig nabgena sl sl qal nabgen wuxuu yidhi alxajar aswadu min aljanna xajarka madow jannada ayaa laga keenay weliba riwaayaad kale way cadaynayaan in uu aad u caddaa kadibna bini aadamka dembigoodii uu madoobeeyey oo la madoobaaday ayay xadiis kale cadaynayaan baabu istilaam alxajar aswad xajarka aswadka ah in la dhunkado amaba la salaamo ayuu baabkan u babay xadidka laba kun sagaal boqol iyo la taabto laba kun sagaal boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiis saxiixa قال الإمام بن سعد أخبرنا محمد بن غيلان المروزي وثيقة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن يزيد النخعي إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي ومولاهم ثقة عن سويد بن غفلة سويد بن غفلة الجعفي ثقة مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما في حياته نصيب كيس نكاس فيري ما أنت نبي جريودي isagoo horaan muslim u ahay ayaa markaas u horreysay inuu magalada imaada nabiga oo muxuu dhintay ayuu lasoo lasoo haleelay lidalika mukhadram ayuu saa ku noqday hadduu hal maalin ka hor imaan lahaa oo nabiga arki laha alai slam waxaa weeyaan saxaabi u ahaan lahaa ana cumar sayid cumar qabala wuxuu dhunkaday alxajara ayuu ayuu dhunkaday wastalamahu kadibna istilaam ayuu ku sameeyo qabala wuuna salaamay uu taabtay uu ku dhegay uuna dhunkaday istilaamka waa taabashada la taabto kow wa qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay abaqaasim abulqaasim oo nabigeena sal slam ayaan arka bika adiga xafiyan mid aad kugu dadaala inuu yahay inuu ku salaamo ama ku dhunkada yaa sheekhay ha waltazamahu ha istalamahu ma iltazamahu iltizaamu ku dhegay marka ku dhegay waa dhegitaankii ha wa qala wuxuu raytu waxaan arkay abalqaasim qaasim abihi oo nabigeena sal slam bika adiga xafiyan mid aad kugu dadaala oo muxuu ah inaad ku dhunkada inaad kugu dhega ayaan arkay sidaa darteed aan kuu dhunkana ayuu leeyahay baabu taqbiil xajar aswad xajarka aswadka ah in la dhunkado ayuu baabkan u baab yahay iltizaamkaas marka waa ku dhegitaan kii horaan sheegaya iyo taabasho labadaba taqbiil xajar xajarka in la dhunkado ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alayh tala akhbarana isxaaq ibn ibraahim qaala xadaana ama anbana ciisa ibn yunis waa iqat mamuun wa jariir ibn cabdilxamid dabi iqatun aduu kitaabkiisa mxuu ahaa ka warama can acmash can ibraahim can caabis ibn rabiicata anakhaci wa iqat mukhadram qala wuxu raytu cumar ibn khaaab ayaa anka radi allahu taala arda jaa inuu yimid ilxajari xajar aswadki faqala wuxuu yidhi ini aniga laa aclam waxaan ogsoona anaka adig xajarun dhagax inaad tahay walowlaa anii aniga haddii aanan ra'aytu arkin rasul rasulka sal slm yuqabiluka isagoo ku dhankani maa qabaltuka kumaan dhunkadeen uma danaa minhu uu dhawaaday faqabala wuu dhunkaday xajarnimo ayuu dhunkanaya laakiin xajarnimo eh, uma dhunkanayo wuxuu dhunkanaya itibaac linabiy sal l slm inuu xajarka wax tara ama wax dhibaa waa noo imaan doontaa iyadoo sii faahfaahsan kayfa yuqabilu xajarka si u dhunkanaya qofka xadidka laba kun sagaal boqol iyo iyo sideed iyo soddonaad waa xadid daciif isnaada qaala aimam sacd akhbarna camr ibn cuhmaan alqurashi axaadiista hore marka ah, ayuu ku ansaxaya qaala xadaana amaba xadiista hore ayaa kaaga filan kala jeeda xadaana waliid waliid ibn muslim qurashi mawlaahuma iqatu kahiir tadriisi والتسوية عن حنظلة ابن أبي سفيان وثقة الحجة قال رأيت طاووس ابن كيسان أيانا كي يمر isagoo maray birukni xajarkii dhagaxii rukniga halka waxaa loo jeeda xajar aswadkii fain wajada calayhi zixaaman hadduu ciriiri kala kulma marra wuu iska maray walam yusaaxib dadka ma ciriiri wain ra'aahu khaaliyan hadduu isagoo faaruqa la kulmana qabalahu alaaan saddex jeer ayuu dhunkani uma qaala wuxuu dhihi jiray ra'aytu ibna cabaas ayaan ka maqlay ama arkay facala isagoo falay midla dalika arrinkan oo kale waqala ibn cabas abdulahi bn cabaasin wuxuu yihi ra-ytu cumar ibn khaaab ayaan arkay facala mila dalika arrinkan oo kale isagoo falay uma qala wuxu innaka adiga cumaraa dhihi xajarun baata laa tanfac walaa tadur inii la aclamu anaka xajarun saxiix weeyaan laa tanfac walaa tadur ayaa ziyaado ku ah walow laa anii aniga haddii aynan haddii aanan ra'aytu arkin rasul rasulka sl sl qabalak isagoo ku dhunkaday maa qabaltuka kumaan dhunkadeen uma qaala cumar wuxuu yidhi ra'aytu rasullahi anaka sal sl facala mila dalika arrinkan oo kale isagoo sameeyey xadiidka marka axaadiistaas hore ayuu ku ansaxaya isaga dacfihaba sanadkiisa ku jira laakiin meesha waxaa taalo dhunkashada xajarka looma dhunkanaya lidurin aw eh, lidurin yukhaafu minhu dhib asaga laga baqa inuu keensada ama nafci isaga laga rajaynaa looma dhunkado waxaa loo dhunkanaa itibaac iyo qiyaamo inuu u markhaati kaca sida axaadiis kale ku sugan iyadoo rajo laga qaba laakiin dadku waad aragteenoo xaalad aad la yaabays ay samaynayaan xajarka in la dhunkada waa sunna qof muslim in la dhibana waa muxaram in la dilana kaba sii daran marka xajarka haddii aad ciriiri la'aan aad la kulanta dhunka taabo laakiin haddii aad ciriiri meesha aad jiro ama dadka aad dhibayso ha u dhawaanin maxaa yeele adoo sunno raadinaya ad xaaraan ku dhici kacbada dhaxdeedana wix dembi oo lagu sameeya waa ka weyn yahay ood ka wisri culus yahay wixii meelaha kale lagu sameeyo arrinkaas marka inaad loogu baraarugsanada ayaa muhiima hada wallah aclam w sala allah waslama ala abdi rasuuli mustafa